رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رياض الصالحين أيام كجرنا ولي باب الكف عن عما يرى min almeyiti min almakruuh wuxuu baab u yahay in la kafiyo oo qofka uu ka joogsado uu ka rabtoonaaduusanshin wixii meydka uu ku arko oo wax la karaahsanaya markaa ah <clears throat> can abii raaficin aslama uu mawlaa rasuuliillaahi rasuulkii alla mowlihiisii ahaa sala allahu calayhi wasalam ana rasuul allahi sal allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yiri man qasala qofkii dhaqa qofkii dhaqa mayitan mayd qofkii dhaqa oo fakatama u qariya calayhi korkiisa fakatama macnaha meesha waxaa ku jira oo wax ku arka haddana mayd buu dhaqay kadib buu wax ku arkay jirkiisiibaa doorsoomay waxyaaba noocaasoo kale ah oo fakatama u qariya calayhi korkiisa qafara allaahu lahu uu u dhaafaa arbaciina maratan aqaalun calaa shardi muslimin saxiix ayuu muslimin shardigiisa ka inta mayd dhaqa makruuh ah ku arka kadibna qariya ka aamusa oo aan dadka u sheegin ilaahay baa afartan mar u dambi dhaafa subxaanah wa tacaala waxaa la yidhaahdaa qofku markuu yahay qof aad iyo aad u cibaado badan qof aad iyo aad ku dayasho mudan kadibna lagu arko waxyaabo fiican in la sheegaa wanaagsan jirkiisii waa iftiimay waxyaabo khayr badan baa lagu arkay qofkii dhaqahayay si loogu daydo in la sheego sidoo kale mujrim dembiile ah oo dadka nafta u keenay laga naqaayay ayaa mar allaala markii la qaaday wax isbeddel oo adag baa lagu arkay in la sheego si dadka ay uga digtoonaadaan xumaantiisa laakiin dadweynaheenan kalee caadiga ah ee aan cibaadada badanna lahayn xumaanta badanna aan lahayn wixii markaa lagu arka in laga aamuso ayaa markaa wanaagsan baabu salaa salaad baabkeedii waaye cala almayiti meydka dushiisa lagu tukadiyey wa tashyiicii saboojintiisii wa xuduuri dafnihi aaskiisa in laga qayb galoo la xaadiro iyo wa karaahati itibaaci nisaa'i dumarku inay raacaan aljanaa-is janaasooyinka inay karaahiya tahay dumarku uma wanaagsana inay raacaan oo waa u makruuhu waa karaahiyo waqad sabaqa waxaa noo soo hormaray fadlu tashyiic sugunta iyo raacitaanka fadliga uu leeyahay can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii alle wuxuu yidhi man shahida aljanaasata qofkii janaase xaadira oo ka qayb gala xataa yusallaa calayha ilaa looga tukanaya dusheeda falahu qiraatun hal buur oo ajir ah buu leeyahay waman shahidahaa qofkii xaadira xataa tudfana ilaa laga aaso oo laga duugana falahu qiraataani laba qiraad oo ajir ah ayuu leeyahay qiila waxaa loo yidhi rasuulka wama alqiraataani waa maxay qiraataanka qaala wuxuu yidhi mithlu ljabalayni jabalayni cadiimayn waa laba buur oo waaweyn wax la mid ah muttafaqun calayhi qofku hadduu intuu raaco salaada ku tukaduu iska soo laabto hal buur oo ajir buu leeyahay haddii inta lagu tukada uu sii raacana laba buurood oo ajir ah ayuu markaa leeyahay muttafaqun calayhi wacanhu ana rasuula allahi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man ittabaca janaasata muslimin qofkii janaasa muslim ah raaca iimaanan rumayn iyo waxtisaaban ajir xisaabsasho u raaca wa kaana macahu janaasadana micigiisa ahaada xataa yusalli ilaa looga tukanayo calayha korkeeda oo wayufariqa kadibna u faariqa min dafniha aaskeeda fa inahu yarjicu wuxuu kala soo noqonayaa min alajri ajirka xaggiisa biqiraatayni laba buurood kullu qiraatin buurna mithlu uxudin jabal uxud bay la mid tahay waman sallaa qofkii ku tukada calayha janaasa korkeeda uma kadibna rajaca soo laabta qabla an tudfana intaan la aasin ka hor fa innahu yarjicu wuxuu la soo noqonayaa biqiraatin hal buurood oo ajir ah biqiraad buu la soo noqonayaa rawaahu lbukhaariyinba xadiidkaa wariyey wa can ummu catiyata radia allaahu canha qaalad waxay tiri nuhiina waxaana ka reebay haddaan dumarkii nahay can itibaaci aljanaa'izi janaasooyinka inaan raacno meydka inaan raacno waa na loo diiday walam yuczam calaynaa mana nala ku adkaynin dusheena nala kuma xoojinin muttafaqun calayh wamacnaaha walam yushaddid fi nnahyi reebitaan iyo diidmada na loo diiday nala kuma xoojinin oo si daran na loogagama reebin kamaa yushadidu fi lmuxaramaat sida muxaramaadka kalena loogugu adkeeyey oo kale si xoog ahna looguguma adkaynin oo waxay tilmaamaysaa ama ay cabiraysaa in laga reebay laakiin reebitaanka laga reebay reebitaan xoog badan inuusan ahayn sababtu waxay tahay jiscigoodii argagaxoodaa badan fidnadoodaa badan dhibaato inay keenaan baa badan sidaa darteed baa la leeyahay haddii ay iska joogaan ayaa ka fiican intii ay aadi lahaayeen maalin baa ayagoo meesha taagtaagan baa la yidhi meel lagu dhintay yaa intuu nebigu soo maray buu yidhi maxaad ka samaynaysaan meesha oo janaasaannu sugayna ma dhaqaysaan maya ma xambaaraysaan maya qabri war ordaha iska laabta ma'suurin baa tihiin oo hayra ma'juurin ahee xaaladaha waxay u daliilsanayaan inaysan dumarku raacin maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday baa la yidhi ayadoo qubuuraha la joogo yaa meel dheer laga arkay dumar meel ku xoonsan cumar baa ku qayliyoo damcay inuu soo ceyriyo iska daaha joogaane saabuu rasuulku yiri bay leeyihiin taana waxay tilmaamaysaa haddii shuruudooyin dhowr ah laga helo inaysan dhib ku sugnayn hadday muxajabaad yihiin haddaysan raggu ku dhex jirin hadday meelgees ah joogaan haddaysan fidno keenin hadday buuq iyo qaylii oohin ku sugnayn iyo wixii markaa la mid ah saa darteed ummu catiya waxay leedahay sida muxaramaadkana loogugu adkeeyey didmadooda janaasooyinkana looguguma adkaynin baabu istixbaab sunnayn la sunneeyo baabkeedii waaye takahuri almusaliin in la badiyo dadka ku tukanaya cala aljanaasati janaasada oo wajacala sufuufihim safafyaalkooda laga yeelo halaaatan fa akhar saddex iyo wixii ka badan saddex saf iyo wax ka badan in laga dhigo wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi maa min mayitin meed ma jiro yusallii calayhi ay dushiisu ku tukato ummatun koox oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah yabluquuna gaarahaya mi'atan boqol kulluhum dhammaantoodna yashfacuuna lahu ilaahay uga shafeeca weydiinaya ilaahay uga ergaynayoo rabbi u baryayaa ilaa shuficuu fiihi waa looga shafeeco aqbalaa waxay ilaahay uga baryeen iyo ducadii ugu duceeyey buu ilaahay ka ogolaadaa kana aqbalaa subxaana wa tacaala rawaahu muslim wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi rasuulkii allah maqlay yaquul asagoo oranaya maa min rajulin nin ma jiro muslimin ee muslim ah naagna waa lamibe yamuutu dhintaa oo fa yaquumu ay u istaagaan calaa janaasatihi janaasadiisa arbacuuna rajulan afartan nin laa yushrikuuna billaahi shay-an aan rabbi waxba u shariig yeelaynin ilaa shafacahum ullah fiihi ilaahay qofkaa janaasada ku jiray uga shafeeca weydiiyeen rabbina ay u baryeen waa uga shafaaco aqbalaa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey waa afartan qofood oo muwaxidiin ah waa afartan qofood oo aan ahayn waa afartan qofoodoon qubuura ku tacalluqin waa afartan qofoodoo towxiid xaqiiqo ah la wadataa hadday u istaagaan qof oo ay ku tukadaan ilaah uu ka aqbala subxaana wa tacaala wa can martad bni cabdillaahi albaraniy ninka lagu magacaabo ayaa qaala wuxuu yidhi kaana maalik ibnu hubayr wuxuu ahaa radia allaahu canhu idaa sallaa markuu ku tukanaya cala aljanaasati janaasad oo fataqaala annaasa dadka uu yaraysta calayha korkeeda janaasada dadka ku tukanaya hadduu is yiraahdo amay yar yaryihiin jaza'ahum wuxuu u googoyn jiray calayha korkeeda halaaata ajzaa'in saddex qaybo saddex gobol ayuu ka dhigi jiray humma qaala kadibna wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii allaa yidhi man saqutu calayhi korkiisa halaaatun sufuufin saddex saqyaal ah faqad awjaba way u waajibtay faqad awjaba macnaha lahu ljanna loola jeedaa oo janna markaa u waajibtay matalan haddii dadku ay la yaraadaan matala waa toban qofood meeshii laba saf ay noqon lahaayeen saddex saddex buu u googoynayaa saddex saf buu ka dhigaa markaasuu xadiiskan akhriyey uu yidhi qof allaala qofkii dushiisa saddex sufuuf ah ay ku tukato faqad awjada way u waajibtay oo ilaahay jannuu siiyaa subxaana wa tacaala rawaahu abuu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan baabu maa yuqra'u waxaa lagu aqriyo fii salaati ljanaasati salaada janaasada yukabiru waxaa loo kibaartaa arbaca takbiiraatin afar takbiirood afar takbiir ah ayay leedahay yatacawadu ilaahay baa la magangalaa bacda aluulaa takbiirta koowaad kadib markuu imaamku allaahu akbar yiraahdo ama aad takbiirsato ilaaha isticaada la imaani uma yaqra'u wuxuu akhrinayaa faatixata alkitaab uma yukabir athaaniya mar labaad buu kibaaranayaa haddana oo allahu akbar buu leeyahay uma kadib yusallii wuxuu ku sallinayaa cala alnabiy nabiga sala allahu calayhi wasalam takbiirta koowaad marka allahu akbar la yiraahdo waa takbiirtii xirashada faataxaa la aqrinayaa bacda isticaada allaahu akbarta labaadna nebigaa lagu salliyaa oo fa yaquul wuxuu odhanayaa qofka allaahuma salli calaa muxamed wa calaa aali muxamed waalafdal waxaa fadli badan an yutimahu inuu dhammaystiro biqowlihi kamaa sallayta calaa ibraahiima ilaa qowlihi laga gaaro inaka xamiidun majiid salligaa lagu magacaabo salliga ibraahiimiyada inuu wada akriyo ee markaa uu dhammeeyo walaa yafcalu inuusan qofku samaynin maa yafcaluhu waxay sameeyaan kafiirun in badan oo min alcawaan dadka wax magaratada ah oo min qiraa'atihim aqrintooda ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy qolaataa ku gaabsatoo aayaddaabay ku akhriyaan inaan la samaynin fa inahu maxaa yeelay laa tasixu ku ansixi maysa salaatuhu ida iqtasara calayhi hadduu aayaddaa ku gaabsado salliga dheeree ibraahiimiyada allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim inuu markaa dhammaystiro salliga noocaasa ayaa markaa lagu akrinayaa fumkabiru athaalita mar saddexaad ayuu haddana kibaaranaya wayadcuu wuxuu u ducaynayaa lilmayiti maydka iyo walilmuslimiina muslimiintaba maydkana waa u ducaynaa muslimiinta guud ahaanna waa u ducaynayaa bimaa sanadkuruhu sida aanu xusi doonno min alaxaadiii axaadiista xaggooda in shaa allahu tacaala haddii rabbi yiraahdo haddii rabbi idma subxaanah wa tacaala oo sida axaadiista aynoo sheegi doonaan sanadkuruhu sida aanu xusi doona min alaxaadiidi in shaa allahu tacaala waa takbiirta saddexaad huma yukabiru alraabicata marka afaraad ayuu haddana xiranayaa oo takbiirsanaa wayadcuu maydkuu u ducaynayaa waman wa min axsanihi waxa ugu wanaagsanna ducooyinka waxaa ka mid ah allaahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinaa bacdahu waqfir lanaa walahu inuu sidaa yidhaahdo inuu taa markaa ugu duceeyo meydka walmukhtaaru sida la doorta annahu ayadu waxay tahay yuqawilu in lagu dheeraadoo la dheereeyo adducaa'u ducada fi raabicati marka afaraad khilaafa maa yactaaduhu iyadoo la khilaafayo waxay caada ka dhigteen akharu naas badankooda hadda marka janaasada la tukanayaad aragto tabiirta afaraad marka takbiirta afaraad mar allaala marka la takbiirsado assalaamu calaykum assalaamu calaykum baa la leeyahay sidaa darteed taa in aad loogu dheeraado ayaa fiican buu yidhi sida dadka ay caado ka dhigteen badankooda lixadiidi abi awfa ayagoo loo daliilsanaya xadiidkii alladii sanadkuruhu isagana waanu xusi doonaa in shaa allahu tacaala fa ama aladciyatu alma'huura dacooyinka soo arooray ee rasuulka laga soo guuriyey bacda takbiirati athaalita takbiirta saddexaad kadib fa minhaa waxaa ka mida xadiiskan soo socda can abi cabdiraxmaan cawf bin maalik qaala wuxuu yidhi sallaa rasuulu ullaahi rasuulkii allaa tukaday sala allahu calayhi wasalam calaa janaasatin janaaso dusheeda ayuu ku tukaday fa xafidtu waxaan ka xafiday min ducaa'ihi ducadiisa wahwa yaquul asagoo dhahaya allaahuma qfir lahu ilaahayow u dembi dhaaf waarxamhu u naxariiso wa caafihi ilaahayow cafi wacfu canhu iskana cafi wa caafihi ilaahayow caafimaad sii wacfu canhu xaggiisana iska cafi wa akrim ilaahayow karaamee nasulahu soo dhowayntiisii martiqaadkiisa wawasic ilaahow u ballaari oo u waasici mudkhalahu makaanu gelitaankiisa waqsilhu ilaahayow dhaq bilmaa'i biyo ku dhaq wathalji iyo baraf walbaladi iyo biyo qabow dembigaa waxaa laga dhigaa wax xaraaro kulay ah leh markaasaa biyo caadi ah iyo thalaj iyo baraf iyo biyo qabow yaa markaa laysugu daraya wanaqihi ilaahayow ka nadiifi min alkhataayaa gafafka iyo dembiyaalka kamaa sidii naqayta althawba alabyada kamaa sidii kamaa sidii ilaahayow dembiyaalka ka nadiifi kamaa sidii naqayta athawba alabyada min addanasi looga nadiifiya marada cad danaska iyo khayran min daarihi daartiisa ka khayr badan waa ahlan iyo ahal oo khayran min ahlihi ehelkiisa ka khayr badan wa zawjan zawj khayran min zawjihi sawjkiisa ka khayr badan wa adqilhu ljanna ilaahayow jannada geli wa acidhu min cadaabi naar wa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisana ilaahayow ka badbaadi oo ka nabadgeli iyo wa min cadaabi nnaari naarta cadaabkeeda xataa intii buu yiri raawigii tamanaytu aan jeclaystay an akuuna ana inaan anigu noqdo daalika almayita meydka asaga ah alla meydka uusaa nabiga ugu duceeyey maxaan u noqon waaye ilaa aan tamaniyey oo aan jeclaystay oo aan tamaniyey inaan anigu meydkaa nebiga u ducaynaya aan noqdo rawaahu muslim wa can abi hurayra iyo wa abi qadaada iyo wa abi ibraahiim alashhariy can abiihi aabihii waxa uu ka wariyey wa abuuhu saxaabiy aabihiisna waa saxaabi can ilnabiy nebiga waxay ka wariyeen sala allahu calayhi wasalam annahu rasuulku qaala inuu annahu nebigu salla inuu ku tukaday calaa janaasatin janaaso faqaala wuxuu yidhi allaahuma qfir lixayina ilaahayo keena nool u dembi dhaaf iyo wa meytinaa maydkeena meydkeena ka dhintay iyo ka nool wa sagiirana keena yar iyo wa kabiirana keena weyn wa dakarina labkeena iyo wa unfaana dhadigeenna wa shaahidinaa keenna goorjooga ah iyo wa ghaa'ibinaa keena maqanba ilaahayow dhamma dembidhaaf allaahumma ilaahayo muflayso oo minnaa annaga naga mid ah faaxyihi ilaahow ku noolay cala islaami islaamka islaamnimo dusheeda ku noolay waman tawafaytahu qofkaad oofsato oo minnaa annaga naga midood oofsanaysana fatawafahu ilaahow ku oodsa cala aliimaani iimaanka dushiisa allaahumma laa taxrimna ilaa uu hanaga xaaraantinimaynin oo hanaga hoojinin ajrahu ajirkiisa nasi walaa taftinaa bacdahu gadaashiisana hana fidnayn ilaahow gadaashiisana hana fidnayne ajirkiisana hanaga hoojini rawaahu tirmidi min riwaayati abi hurayra iyo wlshhali wa rawaahu abu daawuud min riwaayati abi hurayra iyo wa abi qadaada qaala alxaakim wuxuu yidhi xadiidu abi hurayra saxiix waa saxiix calaa shardi albuqaari wa muslim qaala tirmidi wuxuu yiri qaala albuqaariyu buqaari wuxuu yiri asaxu riwaayaat riwaayaadka kuwa ugu asaxsan ugu saxiixsan ugu fiicfiican kuwa ugu saxiixsan riwaayaadka hada alxadiid waaye waa riwaayat lashhal qaala albuqaari wuxuu yiri wa asaxu shay shaykan u saxiix badan wa asaxu shay shaykan u saxiix badan buu yidhi bukhaari fi lbaabi baabka dhexdiisa waa xadiidu cawf ibni maalik xadiidkii cawf ibni maalik baa ugu saxiixsan wa can abii hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abi hurayra samictu rasuul allah rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo odhanaya sala allahu calayhi wasalam idaa sallaytum markaad ku tukanaysaan cala almayiti meydka fa akhlisuu lahu khaalis uga dhiga ducada u khaalis yeela ducadan hadda aan soo marnay allahuma kfir lixayinaa iyo maytina waa duco caam ah marka waxaa fuqahadu yidhaahdaan waxaa wanaagsan mar allaala marka takbiirta saddexaad la takbiirsado in meydka si qaas ah keligii loogu duceeyo amaa haddii takbiirta afaraad la yidhaahdo la takbiirsadana in ducada caamkaa markaa lagu ducaysto ayadoo labada xadiista lagu camalfalayo fa akhlisuu lahu ducaa rawaahu abu daawuud wacanhu can ilnabiy nabiga sal allah alayh wasalam fi salaati salaatu cala aljanaaza janaase uu ku tukanayay wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow anta rabbuhaa rabbigeed rabbigeed baa tahay ilaahayow adigaa rabbi u ah saasuu markaa nebigu dhahayay sal allah calayh wasalam allaahumma ilaahayow anta adigaa khalqay wa anta hadaytaha adigaa ku hanuuniyey lilislaami islaamnimada wa anta adigaa qadagta tablooday oo qaartay <coughs> ruuxaha ruuxdeeda wa anta adiga aclamu ku ogaal badan bisirihaa sirteedii wa calaaniyatihaa waxay muujisatayba ji'naaka allah waan kuu nimid shufacaa'a lahu <clears throat> anagoo kaaga shafeeca dalbayna faqfir lahu ilaahayow cafi oo u dembi dhaaf rawaahu abuu daawuud laakiin xadiisku waa daciif <clears throat> wa can waafilata bini radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaa bina rasuulu ullaahi rasuulkii allaa na tujiyey sala allahu calayhi waal min almusa ka mid ah fasamictuhu waxaan ka maqlay yaquul asagoo dhahaya allaahuma ilaahayo ina fulaan ibnu fulaan hebel oo ina hebel ah fii dimmatika dimmadaaduu ku jiraa fii dimmatikay fii axdikaa loola jeedaa wa xabli jiwaarika dirisnimadaada xarigeeduu ku jiraayo faqihi faqihi ilaahayow ka kori fitnata alqabri qabriga fidnadiisa wa cadaaba annaari iyo naarta cadaabkeeda wa anta adigu ahlulwafaa'i wafi'i oo fil ehel baad u tahay iyo walxamdi mahade allaahuma ilaahayow faqfir lahu u dembi dhaaf warxamhu u naxariiso inaka adiga anta adigu alghafuuru raxiim alladoo naxariis badan baa tahay rawaahu abu daawuud ducadaasna waan ka xifdiyey buu dhahay wa can cabdullaahi bni abi awfa radia allaahu canhuma annahu cabdullaahi bni abi awfa ayaa kabara wuxuu u kibaarsaday calaa janaasati ibnatin lahu gabar asaga uu dhalay janaasadeeda arbaca takbiiraatin afar takbiirood fa qaama waa istaagay bacda araabica markii takbiirtii afaraad uu sameeyey kadib ka qadri maa bayna takbiiratayni laba takbiirood in la eg oo kale yastakfiru laha asagoo ilaahay u dembi dhaaf weydiinahaya oo wayadcuu u ducaynaya uma kadib qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yasnac sidaa sameeya sida wa fii riwaaya kabbara arbacan afar buu takbiirsaday famakata saacatan wakhti buu nagaa xataa danantu ilaa aan u maleeyey annahu sayukabbiru khamsan mar shanaad inuu takbiiran doono uma kabacdi sallama wuxuu u salaamo noqsaday can yamiinihi iyo wa can shimaalihi dhinaciisa midigta ah iyo dhinaciisa bidixda ah falama nsarafa markuu ka gadoomay ee salaadii uu ka baxay qulnaa lahu waxaanu u dhahnay maa haadaa saa maxay tahay fa qaala wuxuu yidhi inii anigu la asiidukum idinku siyaadin maayo calaa maa ra'aytu wixii aan ku arkay rasuulka alleh yasnacu oo samaynaaya sidii nebiga aan ku arkay uun baan sameeyey ow amase waa shakiya wuxuu yidhi rasuulu rasuulullah sala allahu calayhi wasalam sidaatan buu nebigu samayn jiray rawaahu alxaakim wa qaala xadiidan saxiix hal mar miyaa la takbiirsadaa ma sallabo xuceydu waxay tilmaamaysaa inuu u salaamo noqsaday uma sallama kadibna wuu salaamo noqsaday can yamiinihi wa can shimaalihi qowlbaa jira tilmaamaya midigta keligeed assalaamu calaykum in loo dhahaayo cala almadhab saa darteed baa labada xaaladba way bannaan tahay baa la yidhaahdaa baabu lisraaci biljanaasa janaasada oo loo israac loo degdego ayuu baab u yahay can abi hurayra radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi asricuu la degdega biljanaasati janaasada fa in taku hadday tahay saalixatun saalixad saalixa mid wanaagsan hadday janaaso fiican tahay fa khayrun tuqadimuunaha ilayhi khayr baad u gelinaysaani wa in taku haddayse tahay siwa daalika taasu kadeeda macnaha mid xun baa loola jeedaa fa sharun waa shar oo tadaacunahu aad ka dejinaysaan can riqaabikum qoorihiine waa shar aad surka ku wadataan iyo qooraha dhaqsa iska dejiya muttafaqun calayhi wa fii riwaaya limuslim fakhayrun tuqadimuunaha calayhi khayr dushiisa u gelinaysaani wa can abi saciidin alqudriy qaala wuxuu yiri kaana anabiyu sal allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaa nebiga yaquul mid yidhaahdaa idaa wadicat iljanaasatu janaasada haddii la dejiyo oo sariirteeda la geliyo faxtamalahaa waxaa qaada alrijaalu rag ayaa calaa acnaaqihim quruh in kaanat saalixatan mid saalixad ah oo fiican hadday tahay qaalad waxay odhanaysaa qadimuunii qadimuunii idedejiya ihormariya iyow igeeya wa in kaanad haddii ay tahay hayra saalixatin tu aan hagaagsanayn mid xun haddii ay tahayna waxay odhanaysaa yaa weylahaa halaageediiyow ayna tadhabuuna bihaa xaggeed iila baxaysaa xaggee baad ii wadaan yasmacu sawtaha codkeedaa waxaa maqlaaya kullu shayin shay walba ila alinsaan insaanka mooyaane ila alinsaana maahine walow samaca walow samica alinsaanu insaanku hadduu maqli lahaa la saxiqa wuu suuxi lahaa argagax bay u baabi'i lahaayeenoo argagax bay la dhan lahaayeen mir dabool baa ku dhici lahaa rawaahu lbukhaariyo ayaa xadiidkaa wariyey nafta saalixaddaa way degdegaysaa haddaan saalixadda ahaynna way halaag wacanaysaa halaagaygiyo maxaa dhacay bay leedahay xaggii la ii wadaa codkeeda jin iyo insi iyo wax walba oo rabbi abuuray maahee macnaha jin iyo insi ma ahee inta kale way wada maqlayaan buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam baabu tacjiili qadaa'i dayni baanu geli doonnaa haddii rabbi idmo in lala degdego maydka in laga gudo daynta iyo in loo degdego tajhiiskiisii diyaarintiisa ilaa inuu faj-a ku dhinto maahane oo markaa la sugo ilaa la yaqiinsanayo geeridiisa waa dersiga nagu soo socdaa masa meesha inoo joogto caal rabbi inuu bilahi towfiiq subxaana wa tacaala